bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllah wعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamc min الshuyuخi aakhiruhum shaykhuna الshaykhu صaalح bn cabdillahi الcusaymin غafar allahu lahu wlahum jamiica bisnaadi kuli minhm ilى sfaymi cayna can amr diran can abi qabusa mawla cabdillahi bn camr caas can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi wali waslem alraaximuun yarxamuhum الraxman irxamu man fi اlardi yarxamkum fi الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usul lmutuun khaasatan usul xadiid almustafa warasuul mujtaba sala allahu calayh wacala aalihi wasaxaabati ajmaciin liyafuuzu bisaxaati alcajl alaajil fahada huwa almajlis asaabic walcishruun min majaalisi iqraa'i wa sharxi kitaabi macaalim suna nabowiya fii leylati sabt ataasic cashar min muxaram caami alfin arbacmiya waarbaciin lhijrati mustafa sala allahu aleyh waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنة الصحيحين yasara allahu alitmaam walikmaal warazaqan ikhlaas fi lqowl alcamal inahu samiic mujiib dacwaat majliskan waa majliskii toddoba iyo labaatanaad ee majaalis dulmarkii sharaxa koobnaa kitaabka macaalim sunna nabowiya habeenkan waa habeen sabti ah sagaal iyo tobanka bishi muxaram kun afar boqol afartanka hijrada nabigeena sala allahu caleyhi waali wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu tafsiir suurat waxaan kusoo jirnay almaa-ida qowluhu tacaala qowlka alla uu yidhi wallaahu yacsimuka min annaas wallaahu alla weyne yacsimuka wuxuu kaa dhowraya oo kaa ilaalinaya min annaas dadkuu kaa ilaalinaya nabi maxamedow calayhi salaatu wasalaam ayaa muxuuha imaamka uu usoo qaatay weyan baab ahaan xadiidka lix boqol iyo shan iyo soddonaad can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu tacala an ardaha ummi lmuminiin qaalat waxay tihi caaisha kaana annebiyu nabigeen wuxuu ahay sala allahu calayhi waali wasalam yuxrasu mid la ilaaliyo oo la muxuuah la waardiyey xataa nasalat wallaahu alla weyne ayaa yacsimuka ku dhowra min annaas dadka kaa ilaaliya weeyaan fa akhraja rasuula nabiga alle wuxuu soo bixiyey ra'sahu madaxiisa min alqubati khaymadii uu ku jiray ayuu nabigeena ka soo bixiyey sala allahu aley waslem io tandhadii fa qaala lahum wuxuu u yidhi yaa ayuhannaas wardadow raggiina waardiyaha ahow insarifuu guryihiinna u laabta oo iska taga faqad casamanii waxaa i dhowray oo ilaaliyey allaahu alla subxaanahu wa tacaala marka ayadda qur-aanka ah wallahu yacsimuka min annaas intaay soo degin ka hore nabigeena sala allahu caleyh waali wasalam waa muxuu ah waa la wardiyen jiray habeen habeenada ka mid ah ayaa nabigeena sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi layta rajulun saalixun min asxaabi yaxrusuni ma la helo way wanaag badnaan lahayd nin wanaagsan oo saxaabadayda kamid ah oo caawa i waardiyeeyo habeen koleyba mugdi ah roob uu da'i di'itaan roob u socdo sidoo kale nimankii yahuudda iyo raggii mucgaalada ahaa ay nabiga inay dilaan go-aan u yahay munaafiqiinta ay gooni u yihiin xaalad adag lagu sugan yahay guryo xiran aan la joogin marka in li waardiyeya caawa ama nin wanaagsanoo waardiyeyo saxaabadeed ka mid a ah, eh, caawa aad bay u ficnaan badnayn lahayd markaasaa ah, markiiba nabigan wuxuu maqlay sala allahu caleyh wasalam amaba caaisho waxay leed waxaan maqalnay dhawaaqa iyo qabqacda iyo qubqacda hub ayaan maqalnay seefihii iyo warmihii iyo fallaarihii wax isku dhacay markaasaa waxaa weeyaan wuxuu yidhi waa ninkee markaasuu yidhi sacad ibnu abi waqaas saasuu yidhi markaasaa nabigeena sala allahu alay wasalam janna ugu bishaareeyey isagii saxaabada ka mid ahba jannada lagu bishaareeyo ka mid ahaa radia allahu tacala arda marka nabigeena ayuu ahaa ilaa ka soo degta ayadan qur-aanka wallaahu yacsimuka min dadka allow kaa ilalina subxaana wa tacaala waxaa marka bishaaro ah qofka mu'minka ahna haddii adkaaru asabaax walmasaa uu daa'imo iyo ducooyinka nabigeen ku duceysan jiray alayhi salaatu wasalaam iyo adkaartu ku duceysan jira nabigeena alayhi salaatu wasalaam iyo macwadateynka iyo aayatu korsiga iyo muxuu ahaa suurat alikhlaas iyo intii kaloo lisfaray hadduu qofka daa'imo ilaahay subxana wa tacaala cismo iyo ilaalin ayuu siinayaa ilaahay ka xifdina shaydaankii ilaahay baa cadowga ka ilaalini ilaahay baa sunta ka ilaalini ilaahay baa sixir ka ilaalini ilaahay baa caynta ka ilaalini ilaahay baa muxuu ahaa taariq leyl wanahaar ilaa taariqa bikhayr mid kastoo guuraya habeen muxuu ahaa habeenka guuraya mid khayr la guuray mooyaan oo dhan ilahi baa ka qabanay subxana wa tacaala lidaalika waa hore aan usoo marray nin salafka ah, inuu yidhi afartii dhowr sano ayaana weligay ka tegin adkaar asabax walmasa iyo dikriga allah subxana wa tacala hal subax ayaan ka tagay subaxdiina faalij baa shayga la yihahdo amaba strog waxaan loo yaqaano qofka baralaatiga u noqdo ayaa ugu dhacay uu dhan ayaa qalalay marka adkaarta sabaaxda adkaarta masaada waxay ka tahay waxyaabaha ilahi subxana wa tacala adoonkiisa ku ilaaliyo in lagu dadaalo marka waa laga maarmaan weyaan lidaalika dumarka in badan oo ka ah jinni iyo waxbaa ku dhaca iyo sixirka iyo xiliyada soo gaadana waxaa weeyaan xiliyada ay muxuu gabadha caadada qabto qur-aanka ay uu yaraana salaada ay sidoo kale dumarka mashquulkooda ayaa tiro badan caruurtii ay mashquulinayso ayaga laftirkoodii jikadii iyo digsigii iyo hawlihii tirada badnaa ayaa mashquulini marka ayaga laftooda ismashquulinayaan beryahada markuu muxuu ah social media iyo beladan ay timidna kaba sii daran marka waxaa laga yaabaa xaalata hafla xaalad ay mashquulsan tahay oo waxaa weyaan ay alla dikrigiisa ilmaamsan tahay amaba xaalad ay mxuu ahaa dikriga allaad ay ula imaadayn inuu mxuu ahaa soo weerara ayaa laga yaaba uu dhibaato u geysto nasal allah asalaama walcaafiya fi daariin xadiidka imaam tirmidi ayaa soo saaray waana xadiid xasan weeyaan qowluhu tacala qowlka allo yidhi ayuu baabkan u baab yahay leysa ma ahan cala aladiina kuwii aamanuu allii nabi la imaaday oo falay asaalixaata camalada suuban junaaxun dembi fima acim wii ay quteen waa noo iman doonta insha allahu tacala xadiidka lix boqol iyo soddon xaad can bara bn caazib xaal radi allahu taala arda qala wuxu yihi bara maata rajaan ragba ayaa geeriyoodeen oo min asxaabi nabigan asxaabadiis ka mid sal ly slem qabla an tuxarama intaynan la xaaram yeelin ka hore alhamru khamradii khamradii intii la cabi jiray oy xaaraanta ahayn ayaa rag saxaabada ka mid ay geeriyoodeen falamaa goortii xurimat alxaaram yeelay alhamru khamradii qaala waxay yidhahdeen rijaalun rag kayfa sideeba biasxaabina asxaabtanaga la yeelaya say noqonayaan waqad maatuu iyagoo ku dhintay yashrabuuna iyagoo cab weliba alhamra khamra khamr cab ayagoo ah aho khamrada cab ayay dhinteen ragga ayagaa xaaladoodsay noqon doontaa ilahayna muxuu ku fali doona subxana watacaala ma la naari doona oo ma doona oo muxuu ahaa taxriimkan ay muxuuaha gadaal imaaday ma loo qaban doona fanaزlat waxaa soo degtay laysa maahan cala aladiina kuwii aamanuu allinaba rumeeyey aw camiluu camal fi asaalaat camalga suuban la imaadeen junaaxun dembi iyo xaraj ma ahanin fii ma ay quteen idaa mataqow haddii ay alla ka baqaan ow aamanuu allinaba wacamilu saaliaat camal suban ay la imaadaan nimankaas camal suuban iyo alla rumayn iyo baqitaan ay la yimaadeen laakiin wixii ay cuneen oo khamradii hore iyo wixii intaan la xaarin ka hore wax dembi oo ka muxuuah raaca lama arka weyaan xadiidka imaam tirmidi ayaa soo saaran waa xadiis saxiix weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi laa tasaluu can tubdalakum tasukum akhyaartii laa tasaluu ha weydiinina yaa ayuha aladiina aamanuu laa tasaluu ha weydiinina can ashyaa waxyaaba in tubda haddii lidin muujiye adinka taasoo kamid xumaata gelini waxyaaba haddii laidiin sheega xumaata iyo muruga iyo tiraanyo aad ka qaadaysaan nabiga allah weydiina subxaana wa tacaala saas weyaan xadiidka lix boqol iyo todoba iyo soddonaad can ibni cabaas waxaa radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdulahi bn cabaas kaana qowmun qolo waxay ahaayeen rasul rasulka al sala allahu istihzaan jeesjees awgii oo fa yaquuluun waxay dhihi jireen fa yaquulu wuxuu dhihi jire marka dhah arajulu man abi aabbahi waa kee yaay dhalay aniga wayaquulu rajulu nin wuxuu dhihi tadilu ay ka lunta naaqatuhu hashiisa ay ka lunta ayna naaqati hashayda xaggay jirta ay ku nooshahay faanzla allahu alla weyne ayaa soo fiihim ayaga hadihi alaayata aayaddan yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu alli nabi rumeeyow laa tas'aluu ha weydiinina can ashyaa waxyaaba in tubda haddii lidiin muujiy adinka tasukum idin xumaata gelini xataa faraqa ilaa uu ka dhamaashatiro uu ka baxa min alaayati aayada kuliha dhammaanteed weyaan tasukum wain tasaluu canha xiina yunazl qur'aan tubda lakum cafa allahu canha wallahu kafuuru xaliim qad sa'laha qowmu min qablikum uma asbaxuu biha kaafiriin marka aayadaas ayaad rabbiga subxana watacala qeybta hore aayadda ilaah uu ka khatimo ayaad alla soo dejiy subxaana watacaala marka in su-aalaha lala imaado lama ogola aanan mxuu macno weyn ku dhisnayn khaasatan xilliga waxyiga soo degaayey su-aal badnida sideedaba ummadihii hore ayaa ku halaagsamay su-aal badnida marka looma baahno hal eray oo meeshaan ku jira uu leeyahay ibn cabaas radi allahu ta arda kaana qowmu yasaluuna rasuula اllahi sal istihzaan kuwaas istihza u weydiina waa munaafiqiintii laakiin saxaabada nabigeena sala allahu alayh ali waslem oo nabiga su-aalaha weydiin jiray ama su-aalaha nocaas weydiin jiray qaarkood istihza ma weydiin jirin laakiin maadaama kuwa munaafiqiin ay ku dhex qasnaayeen kuwaas ayuu lu qastaya koley saas weyaan laakiin saxaabada nabigeena alayhi sala slam inay nabigeena su-aal weydiiyaan wax dhici karay ama dhici weliba in lagu jeesiya nabigeena sal اlahu alay slm waaba gaalnimo qul bilaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahziuun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum marka jeesjees alla lagu jeesjeeso ama rasuulka nabigeena ala sl lagu jeesjeeso amaba waxaa weeyaan aayaadka lagu jeesjeeso waa gaalnimo weeyaan waa gaalnimo marka jeesjeeskaas uu ka warrami waxaa laga yaaba qaar munaafiqiin inay ahaayeen ood ishaara laakiin saxaabada nabigeena su-aalaha weydiin jiray sida reer baadiyihi dadka imaanaya oo kale iyo ragga la midka maya dacadaay ka ahayd dacaday ka ahayd wayn taas ayaduna u marqaati fayna insha allahu tacaala suurat alancaam suurat alancaam ayaa muxuu ahaa halkaan aan ka bilaabaynaa qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum walaa tatrud ha burini nabi allow aladiina akhyaarti iyo muminiintii iyo masaakiintii yadcuuna tuugaayeen oo caabudayeen rabbahum rabbigooda aayaddaas iyo sida ay ku soo degtay ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka lix boqol iyo sideed iyo soddonaad can khabaab ibn arat waxaa laga wariyey khabaab ibn arat radia allahu tacala ardah saxaabadii nabigeena wuxuu ka mid ahaa raggii horaan usoo islaamay waxaa kula ka mid ahaa raggii mustadcafiinta ahaa oo la liidi jiray bilaal iyo isaga iyo muxuu ahaa suhayb iyo raggaas raggii hoos loo eegi jiray ayay ahaayeen oonan muxuu ahaa eh, kor loo eegi jirin ka adduunye ahaan weyaan ama ka nasab ahaan an khaab min aradtu xal radi allahu taala arda fii qowlihi tacala qowlka alla uu yidhi walaa tatrud haburinin aladiina akhyaarti yadcuuna tuugayaan rabbahum rabbigooda bilghadaati aroorti iyo walcashiyi galabti haburinin oo hafiijinin weyaan ilaa qowlihi qowlka laga gaara fatakuuna kadibna aad ahaata min aaalimiina aaliman mid aalim oo min aaalimiina aalimiinta aad ka mid noqoto waxaa weyaan ha noqonin oo kuwaas akhyaarta haburinin mxuu ayadaas markuu ka warramayo wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi jaa waxaa yimid alaqra ibnu xaabis ninkaas aqra ibnu xaabis atamiimi reer bani tamiim aha niminka carabta ugu faanka badnaa ugu muxuu ahaa eh, muuqaalka badnaa oo ka dhashay ninka la dhihi jiray musaylimat alkadaab musaylimat alkadaab raggu ka dhashay weeyaan wa cuyaynat ibnu xusn alfizaari isna waxa weye qolo dhan ayuu ugaas u yahay laba nid oo ugaasay ahaayeen oo boqol boqolka neefo geel ah io ka badan uu siin jiray mualafatulquluubka ahaa ood kusoo dhaweysan jir nabigeena sal allah alay slam oy raggi reeasaray dhihi jireen nabi allow kuwaan maxaad u siinaysaa annagana mxuu ahaa anaga seefaha annaga ayay kusoo islaameen annaga ee soo musliminay kuwaanaad siinaysa annaga naga tegeysaa kadibna markaas wuutu nabigeen intuu la shiray raggi ree ansaareed uu jiray waryaada war dadka inay muxuu ahaa ari iyo geel iyo tagaan adinkana nabi maxamed calayh sla slam guryihin aad u qaadataan soo raalli kuma tihiin waa ti u dhihi jir nabigeena calayhi salaa slaam ma wax yufticulah ama sandareerah oon qolyo muxuu ahaa ansis iyo hala iyo arya iyo muxuu waxyaa lamid aryaale wax la mid a ah. oon muxuu inay jannada ay galaan oy naarta kaga badbaadaan aan muxuuha kusoo dumaayo miyaad wax weyn u arkaysaan saasuu nabigeena waa ti u dhihi jira alayhi sala slam marka raggaas labadaa ninba waa ragga ayaga mualafatulquluubka ahaa jaء الأqرأ بن xms ayaa u yimid التmimi وcuyaynaة بن xsnin baa u yimaad alفzariyu ahaa fawajada waxay heleen ama ay la kulmeen rasuulahi ba ay la kumeen sal l slm maca suhayb suhayb ruumi iyo bilaal ibnu rabax wa camaar ibnu yaasir wa khabaab ibnu arat raggaas waa raggii saxaabada nabigeena alai sl o masaakiinta ahaa qaar lasoo xureeyey qaar tolla-aan qaar fuqaraa wamaa ilaa dalika haakada raggaas nabigeena wa khabaab qaacidan isagoo la fadhiya fii unaasin fii naasin dad oo min aducafaai ducafada ka mid ah oo min almuminiin muminiin ka mid dadka laho liido ka mid a weeyaan falamaa ra'aahum goortuu arkay xawala wuu muxuu ahay falamaa goortii ra'awhum ay ku arkeen xowla annebiyi nabiga hareerihiisa inay ku sugan yihiin markay qolyihii arkeen labadinin xaqaruhum way yaseen oo nabiga inuu niminkan dhexdooda fadhiya way liideen weyaan fa ataw waa u yimaadeenoo fa khalow bihi dhinacay ula istaageen waa la gooni noqdeen wa qaaluu waxay yidhahdeen inna annaga nuriidu waxaan doonaynaa haddii aanan raggii madaxda ahaa an tajcala inaad noo yeesho lana anaga minka xaggaada majlisan makaano fadhi iyo waqti fadhi meel aan fadhiisanna iyo xilli aan kula fadhiisanna oo gooni inaad noo yeesho tacrifu ay noo garat anaga bihi makaano fadhigaas iyo mxu waqti fadhigaas alcaraba carabta fadlana fadli inaan mxu dad sharaf laho ugaasi anahay ay garato weyaan fa ina wufuuda alcarabi carab wafdiyaalkeeda taatiika way kuu imaanaysaa reer carbeed wafdigood yaa ku imaani ko fanastaxyi waxaan ka xeshoonaynaa oon mxuu ahay iska sare marinaynaa oon ka kibraynaa amaba aan ka fahanaynaa an taraana inay nugu aragto alcarabu carabta maca haadi lacbud adoomahan kuwana inay nugu aragto annagoo dhex fadhin annaga arrinteeda waan ka xishoonaynaa hawsha iyada hawl noo qalanta ma ahan weyaan waaya faidaa nanu faidaa goorti naxnu annaga ji'naanka aan ku nimaadno faaqimhum canka adiga iska kici raga ayaga dir naga dir weyaan faidaa naxnu faraqnaa goortii aan kaa dhammaano ama aan kala dhammaanona faqcud macahum ayaga la fariista in shita haddii adoonto laakiin annaga intaan joogna wax ragga aan iyo annaga wax isgu keen darin weeyaan o waa yahay qaala wuxuu yihi nacam nacam waayu yidhi qaala waxay yidheen faktub lanaa calayka faktub noo qor lanaa annaga noo qor calayka dushaada kitaaban buug noo qor waraaq arrinta caddaynaysa oo ballanna agreement noo qor weeyaan nabigeenna muxuu nacamul calayhi salaat slaam muxuu nacamul waa taqaanaan yata'alafuhum inay islaamnimada ay ka fogaanin oo islaamnimada kusoo dhowaadaan oo dadkii ka dambeysay islaamiyaan oo hakada intaasoo nabigeena ka duulay calayhi slat slam lakin kuwan wuxuu ka raba isaga ayaa waxaa weeyaan boqolaan leef oo geel siinaayey ka raba ama kaga baqaa nabiga labaarak alai slat slam inuu ayaga naarta ka badbaadiyo sidoo kale dadka ka dambeeya oy tolk muxuua tolkooda ahna ay naarta ka badbaadiyaan sabab ugu noqdaan intaasuu nabigeena doona calayhi salaatu wasalaam nacam laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmuminiina ra'uufu raxiim waaya qaala wuxuu yidhi fadaca kadib nabigu wuxuu u yeeray bisaxiifatin waraq buu u yeeray wa dacaa caliyan cali ayuu u yeeray sayd cali radi taala arda ibn abi aalib wooyaane liyaktuba inuu qoro oo ballantii iyo agrimentigii ay codsadeen nabi ka yeelay inuu u qoro weeyaan wa naxnu annagana qucuudun aan fadhin khabaab baa arrinta ayada muxuu ahaa caddayna weeyaan khabaab in la arat wanaxnu annagana qucuudun aan fadhina fii naaxiyatin gees aan fadhina weeyaan fanazla waxaa soo degay jibriil ayaa soo degay calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi marka uu akhriyay qowl allah caza wajal walaa tatrud ha burinin oo ha fiijinin aladiina akhyaartii iyo awliyadii yadcuuna togayeen rabbahum rabbigooda tuugaayeen oo baryaayeen oo caabudaayeen bilkhadaati aroortii iyo walcashii galabti yuriiduuna weliba iyagoo ula qasdi wajhu alla wejigiis wax kale aanan rabin oo ilaahay subxana wa tacala u qasdaayaan masaakiintan waxbaha eegin ilaahay bay subxaana wa tacaala tuugayaan ilaahay walaa madaxnimo aynan rabin walaa danka aynan lahayn wejiga alle waxaa inma doonayaan ilahay baa u marqaati furi subxana wa tacaala maa calayka ma ahnin min xisaabi xisaabtooda maa calayka dushaada ma ahnin min xisaabi xisaabtooda min shayin shayna wamaa min xisaabika adi xisaabtaada calayhim dushooda ma ahnin min shayin shay adiga waxba lagaama weydiiyo ayagana waxba muxuu ah lagaama weydiiye adigana ayaga waxba lagaama weydiyo w xisaab ku saabsan allah iskale subxana wa tacaala fatarudahum kadibna aad buriso oo fatakuuna aad ka mid noqota min aaalimiina aaliman aalim oo min aaalimiin aad nabigeena loo diga calayhi salaatu wasalaam xitaa hadii qasadkaaga uu yahay inaad kuwan taliif iyo dumitaan aad u hesho dhanka isagaa ah waxaa weeyaan khatar baad kugelih u dhowaan ayaa nabiga lagu yihi alayhi salaatu wasalam waayahay uma intaa kadib dakara wuxuu sheegay alaqraca ibna xaabisan ayuu sheegay wa cuyeynata ibna xusn ayuu sheegay rabbigan baa sheegi oo faqaala wuxuu yidhi wakadalika sidaas oo kale ayaan fatannaa ku imtixaanay bacdahum barkood bibacdin barka kale liyaquuluu inay yidhaahdaan barkood kuwa tujaarta ayaa fuqarada lagu imtixaamaya kuwa ugaasyad aha ayaa kuwan addoommada iyo raggaa la lahaan jiray iyo raggaa la xureeyey mawaalidi iyo raggaan tolla ayaa lagu imtixaamay wakadalik sidaasoo kale ayaan fatannaa ku fidnayni bacdahum barkood bibacdin barka kale liyaquuluu inay yidhahdaan kuwii muxuu ahaa madaxda iyo waasyad aha haaulaai kuwanaytu ayuu mana allaahu alla weyne waxaa weeyaan u necmeeyey ama u doortay min baynina dhexda naga alaysa miyuusan ahayn allah alla weyne biaclam mid ogaan badan bishaakirina kuwa alla ku shukriya mid ogaan badan soo maaha bala ilahi wuu ogsonya subxana wa tacaala ama ugaas noqo ama madax noqo amaba miskiin noqo ilaahay kan ku shukriya isaga ayaa ugu aqoon badan weyaan yaqaano uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi waidaa jaaka haddii ay ku yimaadaan aladiina kuwii yuminuuna rumayna biaayaatina aayaadkanaga faqul waxaa tidhahdaa salaamun calaykum nabadgeli dushiina allah yeele waa akhyaartii khabaab iyo raggiisa weyaan kataba wuxuu waajib yeelay rabkum rabbigiin calaa nafsihi naftiisa alraxmata inuu naxariisto ayuu rabbigan isku waajib yeelay qofka muminka marka ayadaha ugu rajada badan ay ka mid tahay kataba wuxuu farad yeelay waajib isku waajib yeelay rabbukum rabbigiin calaa nafsihi naftiisa ku farad yeelay ku waajib yeelay isagoo cid ku waajib yeeli kartana aynay jirin isagaa isku waajib yeelay alraxmata inuu idin naxariisto akhyaarta u naxariisto muminiinta u naxariisto mustadafiinta u isagaa isku farad yeelay qala wuxuu yidhi fadanowna minhu kadibna nabigaan usoo dhowaana calayhi salaatu wasalaam xataa wadacna ilaa aan ka dejina rukabanaa jilbahanaga calaa rukbatihi jilbihiis aan ka saarno weyaan oon jilbaha jilbaha saas afka uu saarno aalibcilmiga markuu sheekhiis wax ka qaadan inuu saa yeelo ariiqadii salafka ahaan jirta radi allahu taala ardaahum nabigeenana alai slam saxabada saas wati ay yeeli jireen wa kaana rasuula nabiga jibriil waad garanaysaanoo fa asnada rukbatayhi ilaa rukbatayhi nacam waayahay fa idaa araada wa kaana rasul mana ma anaga nala fariisan jiray oo diintuna bari jiray noo sheekayn jiray suaalahan weydiin jirnay faida araada haduu doono an yaquuma inu istaaga oo dan ay soo gashaan qaama wuu istaagi jiro wa tarakana waa naga tegi jiray si uu fadhiya markay dan soo gasha amaba muxuu ahaa hawl kale ay kusoo dirista nabigu iska kici jiray calayhi salaatu wasalaam fa anzl allahu alweyne tiin waa lagu soo dejiye haddana aayad kale wabir ku sabr wabir ku sabarsi nafsaka naftaada oo inay joogta muxuu ahaa ku qasab maa aladiina la joogta maca aladiina kuwa macooda yadcuuna baryaaya rabbahum rabbigooda bilghadaati aroortii walcashii galabti yuriiduuna iyagoo dooni wajha wajigiisa walaa tacdu ha ka sarataynin yayna ka leexanin amaba ay ka dulboodin caynaaka indhahaada canhum xaggooda oo meel ayaga ka sarraysa waxba ha u hanqaltaagin ee ayaga naftaada inay ku sabarto la fadhigooda iyo la sheekaysugooda iyo su-aashooda oo laga jawaabo qalbigooda dhisitaankiisa inaad ku sabarta naftaada waxaa weeyaan bar ayaa nabiga lagu yihi calayhi salaatu salaam subxaan allah cajiib walaa tujaalis ilashraaf kuwaas sharafta badan oo waasiyad ah isdhibaana waxba la fariisan turiidu adoo dooni ziinata alxayaati dunya adduunyada quruxdeeda ilan raggan waasiyada waa rag qurux iyo waxaa weeyaan libis quruxsan iyo meel quruxsan iyo fadhi quruxsan iyo caraf muxuuha udug badanoo muxuuha cadarada iyo wamaa ilaa dalik waa ragda adduunya iyo birbirqeed uu ka muuqdo sooma marka xaggooda waxba ha eegin saasaa nabigan uu yidhi calayhi salaa salaam inkastoo nabiga doonitaan oo adduunyadooda ma jirin laakiin iyaga ayuu wuxuu la doonayey inay ilaahay diintiisa kusoo hogaansamaan lidaalika ayaga ayaad rabay inaad meesha booska ay joogaan oo fariisto weyaan kow turiidda adoo doonay ziinat alxayaa dunya muxuu ahaa nolosheeda quruxdeeda walaa tutic ha yeelin ha warkiisa ha man duul ama dad aqfalna aan hilmaansiinay qalbahu qalbigiisa can dikrigana dikrina xuskanaga yacni cuyaynat walaqrac ayaa loola jeeda weyaan watabaca raacay hawaahu naftiisa waxay jecesho weyaan oo raggan inuu yaso waa hawaraac xataa muslim ha noqdeen ay rabaan wa kaana u ahaada amruhu amarkiisana furuutan mid xadgudub uu ahaaday weyaan ama halaag uu ahaaday qaala wuxuu yidhi khabaab halaakan qaala wuxuu yidhi amru cuyaynat walaqrac cuyayne iyo aqrac labadaa nin amarkooda ayaa uruuan ahaaday weyaan uma intaa kadib daraba lahum wuxuu u yeelay maala rajulayni laba nin tusaaladood iyo wa maala alxayaati adunyaa laba nin iyo adduunyada tusaalahoodii oo ah suura mxuu ahaa suura suura nacam ha waxaa weeyaan ayaad ilaahay u yeelay subxaana wa tacaala nacam waayahay tusaale ayuu ilaahay qaala khabaab wuxuu yidhi fa kunnaa waxaan ahenay naqcdu kuwa fadhiista maca nabi aan la fadhiisan jirnay sala allahu calayhi waali wasalam fa idaa balaqnaa goortii aan gaarno asaacat saacaddii allatii taasoo yaquumu istaagi jiray fiiha nabigu istaagi jiray markii aan gaarno qumna annaga ayaa istaagi jirnay wa taraknaahu kadibnu aan iskaga tegi jirnay xataa yaquuma ay ka yaquuma suu nabigu istaaga alai sl marka wakhtigaa ka suhayb iyo bilaal iyo raggaas hadii meel loo dhaqaaqa ma jirto bas fadhi wown ayagun haddii xilkas noqdaan waa baab kale laakiin dhaqaaq ma jiro ayagana xilkasa ahayn radi allah taala ardahum marka nabiga la fariisan jireen xilliga nabigu kici jiray ama markuu dee nabiga ruqaansana ay koley arkaan ama nabiga oo dee ay ka muuqata ayagaa foq dhihi jiray marka ayaga ay kacaan kadibuu nabigana kuci jiray alayh slat slam bal marka bal waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam allahu akbar inaka la calaa khuluqin cadiim kaana khuluqu lqur'aan xadiidka ibn maaja ee soo saar waa xadiid saxiix weeyaan qowluhu tacala qowlka alla u yidhi wacindahu allagsi ay ahaatay mafaatixu lhaybi heybka furayaalkiisa wacindahu alla weynagsi ayuu ahaaday mafaatixu lhaybi cilmulheybka furayaalkiisa laa yaclamuha ma ogsoona ilaa huwa isaga mooyane tafsiirkeeda ayuu baabkan u baabiyay xadidka lix boqol iyo sagaali sodonaad can ibn cumar waxal radi allahu taala anhum cbdillahi bn cumar ibn khaaab ana rasulla rasulka sal slm qaala wuxuu yidhi mafaatixu lhaybi heybka furayaashiisa hamsun shan ina marka kadibna wuxuu akhriyey aayaddan qur-aanka ayuu akhri weeyaan ina allaha alla weyne cindahu agtiisa ayaa ahaatay ayuu ahaaday cilmu saacati ina allaha alla weyne cindahu agtiisa ayaa ahaatay cilmu saacati saacadda aqoonteeda iyo xilliga ay dhacaysa ilaahay agtiisun bay ahaatay wa yunazilu rabbi wuxuu soo dejiyaa alhayta matarkana isaga ayaa keena cid kaleo matar keenta lama arka weyaan wa yaclamu rabbi wuxuu ogsoon yahay maa fi larxaami raximka ku sugan isaga ayaa ogsoon waaya wamaa tadri ma garata nafsu naf maadaa tagsib waxay shaqaysa qadan berri wamaa tadri ma garata nafsu naf biayi ardin arrateedeeba tamuuta ay ku geeriyootaa ay ku dhimataa ina allaha laweyna caliimun mid aqoon badan weeyaan khabiirun weliba muxuu aha khabiir ah khibrad badan oo muxuu umuuraha baatinkooda aad u ogsoonaan badan shantan marka waa shanta nabigeena uu sheegay sal allahu alay wasalam in ilaahay subxaana wa tacala saacadda qiyaame dhicitaankeeda cid sheegan karta miyaa jirta oo hadda nool amaba dhimatay miyaa jirta taas waxaa weeyaan waa tigay ku leeyihin waaye ma ogsoona tan labaad inkastoo been iska sheegaan waay mararka hore ay kuleyihin adunka wuxuu geeriy wuxuu dhammaan doonaa yacni intaasoo bilyan oo sana kadib uu adduunkan dhammaan doonaa neesagyadan wareega iyo waxyaabahana mar adduunkan ay ku qarxaan oo adduunka dhan uu dhulkan burburo ayaa halis ah wax adi aan loo joogin oo cantarbaqash ay sheeg sheegaan marka macno weyn kuma dhisna marka waa takharus inhum ilaa yakhrusuun weyaan marka saacadda qiyaama mxuah waba kama ogsoon o tan labaadna wayunazilu lhayta roob miyay keenaan ayaga maya ma keeni karaan midda kale roobkii hadii xataa ay qiyaasaan amaaraad iyo telescoobya iyo waxaa weeyaan eh, xiliyo fiirinteed iyo calaamada ilaahay uu ayaga baray hadii xataa ay dhahaan waqti fulaan baa laga yaaba inaad roob imaadaan de mar waa dhahaan waa imaada waana imaada marna waxay dhahan ma imaado waa imaana mana imaado mararka qaar waa dhacda sacuudiga ugu ran waxay dhahan insha allah intaasay gadaal ka raaciyaan marka iyo dalalka carbeed qaar ka mid marka roobka isaga ah intuu xajmigiisii may garanayaan masjidkaan sigiis kuan fadhino bes ah inta dhibac uu kusoo dhacday may garanayaan bes bal iska dhaaf masjidka inta korsiga aan ku fadhiyo inta dhibac uu kusoo dhacday may yaqaanaan yaab waba kama fahmi karaan marka haddii ay wax ka ogaadaana waa cilmi oo juzi ah oo aad muxuu aha u kooban oo weliba inta badanna laga yaaba inayna asiibin haddii xataa asiibaanna waxaa weeyaan eh, ayaga ma keeni karaan tan koobaad horta taas iyadna waa tigwa istimtaar waxay dhahaan intay hawada diyaarado oo ay ku sameeyaan ay ay wax bubuufiyaan oo kadibna ay wax un soo dadaaan wax waajina wax macnaan ku dhisna istimtaaray dhahaan roob keeni shasha laakiin haddii ay roob keeni karaan dalalka hadda khaliijka hoo waxaa weeyaan batrool iyo dhaqaaley adduun meel adduunka ka muxuu ahaa angegnaan badan waa yarta in la arko maraykanka xataa dhanka mexico qaybada dalalka muxuu aha qaybahan xigo khaliij waa ka daranta waa meel iyadana qaaxil oo aad yacni qaxar ah dhanka mexico xuduudka eh, maraykanka gobolada xig waa saas oo kale haddii marka ay maanta technology iyo dhaqaale iyo howlo roob lagu keeni karo ayaga ayaa keeni lahaa maafish warkaad lama haysoma marka taana taa weeyaan wamaa tadri nafsun wamaa tadri wayaclamu maa fi laraam wayaclamu maa fi larxaam raximta wixii ku suganna ilaahay asagaa waxay la soo fariisteen marka waxay yihahdeen raximka wixii kusugan waa ogsoonnahay maxaad ogsoontihiin waxaan ogsoonnahay inuu yahay dakar lab inuu yahay inuu adeg yahay maxaad ogaateen maislaantan halkaan taaganaad muxuu aad eegtaan kadibna aad leedihin wiil baa wadaa ama gabara wadaa saasaad leedihin ma awoodi kartaan waa maya idan qalab uu rabbigan subxaana wa tacaala adiga ku baray ood ku siiyey ood ku ogaatay ilmi ma aha intaa waxaa dheeri ah isagoo nool inuu soo baxa in isagoo dhintuu soo baxa miyaad ogsoonta waa maya raximka wuxuu ku jira waxyaaba badan baa ku jira raximka canuga bas ma aha wax ku jira jirkiisaan kuu muuqda ruuxdiisa miyaad ujeedaa ruuxdiisa miyaad aragtaa wayaclamu maa fi larxaam kula shay oo raxmiga kusugan ilahi u ogsoonay subxana wa tacala lakin adi maxaad ka qoni kartaa haddii xataa aad qalabka qaadatay haddii aad muxuu ahaa qalabka wax lagu eega qaadatay maxaad ka ogaan kartaa wa waxaad ka ogaan kartaa lafa inuu leeyahay inuu wiil yahay inuu gabar yahay weliba xilli dambe ah aad ka ogaan kartaa laakiin nafta ku jirta miyaad ogaan kartaa ya waa maya iska dhaaf kaas raxim ku jira kanaalka nool ayaa hadda qofku uusan arki karin oo uusan ogaan karin nafta ku jirta qaar waxay kuleeyihiin ilaahay ma jir maxaad u jirin maba aragna jinni ma jira maxaa yeele maba aragna malaaig ma jirta maba aragna su-aashaa jawaabteeda waa taqaanaan sooma ya ma mal jawaab qofkao gacanta taago fadal ruuxdaad ahaa isagaa la weydiinaya waaad leey adiga ma noosh adi ma noolid aad leey mxuu ahaa maa cindak xayaa noolol waxaa kugu jir lama arko marka sule waa noole indhahu soo taagi xijiyaha taagi mxu le waa nool waad aragtaa waad daldalma oo qaylinaya sooma haddii aad nooshahay maxaad ku noosh ma nafaa kuu jirtaa nafta gacanta inta iisu saar ama muxuu sheegi indhahu taagi alimaam ibn abi xaniifa aley raxmatullah ayaa qolyo mulxidiin ahoo ilaahay jiritaankiisa inkirsan ayaa uu la guray dood la galay marka waxaa loo ballamay in wakhti mucayan ah loo fariisto kutuba ayaa soo noqliy markii loo ballamay ayaad ka soo daahay muddo dheer oo ka soo daahay ayagoo jactaday oo daalayaad u imaaday markaas waxay yidhahen war inkaad ma cabsatay wiaad mxuu ahaa wiaad fahmi weyday mis wa kaa noqdeen mis balxumad ay kaa tahayba markaasuu yidhi maya wax allaala yaaba igu dhacay maanta oon fahmi waay haye markii aan mxuu ahaa guriga soo baxon soo dhaqaaqay ayaa hal mar wax iskay hordadbay bahal bad ah dhag iyadaa isdadabtay o wadankaad ogeydan iska caadigaha badaa isku dadabtay qodob waa qodobkaas qodobka labaad maa maxaa igu dhacay anoo marka dhakafaarsana waxaan sameey garala dabaal waxaan samayn aan aqoonin ayaa markiiba qoryo ayaa maxaa soo daateen khashab qoray inta kasoo faka kasoo faka xerka ayaa soo daateen waa isxirxireen wixii kulli dhag dhag dhag dhag dhag kadibna waa iisoo turkeen oo hoosta iisoo istaageen kadibna waan soo fuulay muxuu ahaa baddii ayad ahayd waxaan kusoo gudbay marka doonta ayadan kusoo gudbay issamaysay ayada ay soo gudbiso ay keentay markaasi waa waalantadii waxaad noo sheegi maxay ma bada annaga maanta inaad muxuuha qorya isxirxira oo xerka isxirxiriyo aad naga dhaadhicin rabtaa markaasa waxaa wuxuu yidhi adinkaa iga dabaalsano samaawaadkan iyo dhulkan iyo waxaanaad arkaysaan i qoraxda leedihin cid samaysiyo isku hagaajisa lama arka intahat ilmunaadara halkaasay marka muxuu ah doodcilmiyeedkii ay ku dhammaatay fabuhita aladii kafar sidoo kale sheekh alalbani caleh raxmatullah waxyaba la sheeg waa ka mid aksaru munaadara koley baad ku aragteen whatsapyada mayna eh, qolyo ayaa waxayna cilmuqeybka naqanaa berri wuxuu dhacayaa naqanaa adiga waxaa weeyaan inaad wax heli doonto inaad heli doonnaa naqanaa kuwa soo ma arkin suulasha akhriye iyo qaar idinka akriyo iyo ama mxuu ahaa gergiraha iyo waxyaaba lamidka akhriyo iyo yani waad badan yihiin marka cilmi qaybka qaar sheegta ayaa sheekh alalbani caleyh raxmatullahi munaadara loogu yeeray kadibna markuu imaaday oo lasoo fadhiistay ayaa wuxuu yidhi su-aal baan qabaa su-aal baan qabaa su-aalaan idin qabaa inaad inaan idin weydiiyaan rabaa markaasa yidhi sheegde may su-aalaan qabaa su-aal dhowr jeer oo ku celceliyey waa noo sheegde su-aasha markaasuu yidhi intahat ilmunaadara dad cilmiyeedka halkaasay ku dhammaatay haddii aad cilmi qayb taqaanaan su inaad aqoontaan soo mahe maadaama su aad garan weydeen ood fahmi weydeen cilmi qayba ah marka halkaa yeele wabilahi tawfiiq oo lagu kala yaacay kabaha laga muxuu aruursaday lagu kala marka baabkaas baab dhaca weeyaan waay marka arxaamta wixii ku jira marka waa sidaa weeyaan wamaa tadri nafsun nafsun maadaa tagsibu qadan beri qabanaysa kulli miaad wada xitaa inaad gaari miyaa taqaanaa in lagu yasira toban shay haddii brogram haddii aad maanta qorato toonka ada aado jaamad halkaa inaad gashaa laga yaaba od kadib inaad maanta aan ku jirta ama ciddii aad rabta aad weyde amaba laguu qadari waayo wamaa ilaa dalik ma garan kartid wamaa tadrii nafsun biayi ardin tamuut taana marka baabkan baab hadda niqaash uu ka furan yahay ama laisku dhibaa maahan haddii xitaa ay maa fi samaawaati wax alla waxay cirkan hadda ay u dirdiraan iyo muxuu aha technology iyo wixii dhulka ay ku hayaan iyo wixii itisaal haddii ay keenaan shantan jawaab uma hayaan ilaa qiyaami saacana jawaab ma helayaan haddii ay jawaab helaan wax juzi ah oo kooban ay mxuu ahaa uga helayaan laakiin inay camimaan suuragal maaha weyaan waa la tirin karaa nairobi ku nool ya kolleyba waxaa weeyaan haddii loo qasta in la tiriyo waa tirin karaa wix nairobi ku waana fududa hadda kenya inta ku baa la yaqaan afarta iyo laba milina ku nool sooma sooma hen labada kun iyo miqu ah y sagaal kun mid a ah, laba afartan iyo laba mil kun yihahdeen marka tirada dhib ma laha tirada ma aha cilmi qeyb maaha iyad waayo qowluhu tacala qowlka alla u yidhi lakin waxa laga yaha in laga been sheega baasha oo muxuu ahaa la iska tira oo la yareeyo waa wax badan oo dhaca weyaan ya sheekh ha nacam axsant naam calama insaan maa lam yaclam waa soo geli laa shaka laakiin inay wixii laakiin wada koobaan oo sidii ayd ay u wada koobaan suuragal maaha shantan shay inay sidii ayd u koobaan suuragal maaha in muxuu ahay ay juska bartaan ama juska ogaadaan laa yamnac laa yamnac laakiin maa fi laraam raximka wixii ku sugan oo dhan waxaa ka mid nafti adi meel meel kale aadinba haddii xataa wax kasta ay la imaadaan nafti qowluhu tacaala aw yalbisakum shiyacan ayadaa tafsiirkeeda weyaan aw yalbisakum inuu muxuu ahay idin huwaye amaba idinka dhiga shiican koox kooxa xadiidka afar boqol iyo afartanaad can jaabir bn cbdillahi waxaa laga wariyey ibnu xaram radi allahu taala u arda wa can abihi qaala wuxuu yidhi jaabir lamaa goortii nazalat ay soo degta hadi aaya aayaddan oo tanna qul waxaa tirahdaa nabi huwa alla weyne alqaadiru waa kan awooda ala an yabcaa inuu idinku soo dira alaykum dushiinna cadaaban cadaab min fowqikum kor uu cadaab rabbi idinkaga keena allihii awoodo weeyaan inuu kor cadaab idinkaga soo dejiyo alla awoodu u leh wa tacaala qaala rasul wuxu yiri sal slm acuudu biwajhika ilaah wejigaadan muxuu ahaan mangelayaa allah subxaana wa tacaala ayaan mangelayaa inaad muxuu kor cadaab noogu keeno qaala wuxuu yidhi wa tacaala aw min taxti arjulikum ama hoos laydinkaga keena cadaabkii oo hoos uu ka soo burqado qaala wuxuu biwajhika ilaah wejigaad ayaan muxuu aan inaad cadaab hoos nooga keento aw yalbisakum inuu idnuwiyo isukiindira shiican koox koox idinka dhigo oo wayudiiqa u dhadhansiiya bacdakum barkiin ba'sa bacdin barka kale cadaabkiisa iyo dhibaatadiisa iyo baaskiisa u dhadhansiiyo oo qolyahan awoodda iyo geesinimada iyo dilka ku jira iyo kuwan tii ku jiray muxua laisku sallido oo ayaga isbaabiyaan waa sida annaga haddana haysata maanta iyo ummadda muslimiinta haysata weyaan suuriya wax ka dhaca waad arkaysan qaala rasul ll wuxu yiri sal aw amaba haadaa kanayto aysaru fudud weyaan yani in cadaab kor layskaga soo dejiyo iyo in hoos m ah, cadaab kasoo burqado iyo in dhexdeena laysku keendiro annaga aan islayno tan dambe ayaa fudud ayuu nabig aleh salat slam ilan tan dambe waxbay soo reebeysaa oo mxua ah, dadkima waada halaagsamayaan lakin haddii cir kor laga keeno mxu ah, cadaab kor laga keeno ama hoos laga burji ka burqado khalaas weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi walam yalbisuu aanan ku dheehin oon ku darin iimaanahum iimaankooda biulmin ulmi aanan ku xadiidka lix boqol iyo kow iyo fartanaad can abdillahi bn mascuud waxaa laga wariyey radi allahu taala anu qala wuxu abdillahi bn mascuud lamaa goortii nazalat ay soo degtay hadi aayatu aayadan aladiina kuwii aamanuu alli inaba rumeey aw lam yalbisuu aanan ku dheehin oon ku darin iimaanahum iimaankooda bidulmin dulmi aanan ku darin markii ay soo degtay ulaaika lahum lamnu kuwaas ayaa amni iskala iyo badbaado wahum muhtaduuna ayaga ayaana hanuuni markii ay soo degtay shaqa waxaa daalika arrinkaa isaga ah calaa asxaabi rasul nabigacalaa asxaabi nabi sal slm nabigeena sala allah alay slm saxaabadiisii arrintaas aad bay u dhibtay wa qaaluu weliba waxay yidhahdeen ayunaa keeneeba lam yadlim aanan dulminin nafsahu naftiisa qofkii annaga naga mid a ah, oo nafsii dulminin waa kee ma jiraba weyaan lidaalika qofkii naftiisa dulmiyey qofka isaga ah shaki ma lahan waxaa weeyaan amni ma helaaye saas ayaa marka ayada ah ka muuqat sooma waaya faqaala rasu rasulka wuxu yih sal slm laysa ma ahaanin kamaa tadunuuna sidaad u malaynaysaan inamaa in kale ma ahni huwa isaga kamaa qaala siduu yidhi oo kale weyaan luqmaan mxua luqmaan alxakiim libnihi wiilkiisu uu yidhi yaa bunaya wiilkayow laa tushrik hala wadaajin bilahi alla weyne wax hala wadaajinin maxaa yeelay ina shirka shirkiga la dulmun waa dulmi cadiimun weliba aad u weyn weyaan marka dulmiga aladiina aamanuu walam yalbisuu iyo gaalnimo wa fii riwaayati riwaayat albuhaariy laysa dalika kaa ma ahanin inamaa in kale ma ahanin dulmiga laga sheekayna huwa isaga marka inaad ilaahay wax la wadaajiso iska ilaali haddii taas ay kaa dhacdo amni ma lihid hidaayadna ma lihid taas ka badbaado insha allahu tacala amni hidaaya waa la heli qowluhu tacala qowlka qul waxaa tirada nabi allow laa ajidu ma helaayo fii maa uuxiya wixii lii aniga muxaraman mid calaa aacimin yacamhu ilaa yakuuna meytatan yani waxyaabaha soo socda waxaan ahayn oo xaaraan ah oo wixii waxyooda ka mida ah ma helaayo ima muuqdaan mana jiraan intaa u sheeg ayaa nabiga alla liyi alai slam ummadda u sheeg xadiidka lix boqol iyo labiyo afartanaad can ibn cabas waxaa la weri radi allahu taala anuma qal abdullahi bin cabaas kaana waxay adeen ahlujaahiliyat ahlujaahiliga yakuluuna kuwa cuna ashyaa waxyaaba wayatrukuuna ka taga ashyaa waxyaaba waxyaabahay cuni jireen waxaa ka mid ah yani baktiga iska cuni jireen haddii ay rabaan sidoo kale waxa weyaan xoolaha ogoonta cuni jireen ayagoo xaq la-aan dumarka dhaxalkooda iska cuni jireen waxyaabaha ay iska ilaalin jireen waaa kamid ah waxaa ka mid ahaa muxuu u dhawaan jirin maa jacala min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaam waxyaabahaas xayawaanaadka amaba muxuu ahaa eh, nicmoleyda ka mid ah ay u dhowaan jirin oo muxuu aha ritiga weyn oo noocaasu intaas geel kiciyey wamaa ilaa dalik am intaas muxuu ahaa ah, ay ka farcameen Eh, waxaa weyaan hasha noocaasa adiga sifaat mucayana iyo mxuua tilmaamo gooni ahaan xoololaha iska ilaalin jireen oy dhihi jireen looma dhawaanay xoolaha ataa kale bixin jireen waay kala saari jireeno waa waxaa weya waxyaabaha qaar ilaahay bay mxuu aha dhihi jire ilahy looma dhawaada qaarna asnaamta aska looma dhawaada marka mararka qaarna kuwa alla waa loo dhuuman jiray maxaa yeele alla waa ka maarma ay dhihi jireen ya wa qaaluu hadihi ancaamu waxarun laa yatcamuha ilaa man nasha wahadihi ancaam mxuu ahaa wa qaaluu hadihi ancaamu waxarun xijru laa yطcamuha ila man nashaau bizacmihim wancaamu xurima duhuuruha waancaamu laa yadkuruuna sma اllahi calayha marka iftinaa cal allah qad daluu wamaa kanuu muhtadiin marka mararka qaar way u dhuumanaano waxaa weeyaan famaa kaana lilaahi fahuwa yasilu ilaa shurakaa'ihim yani wii w mxua ah, ilaahay ay u qondayeen mar waa lasoo qaadayo mxuah mxua ah, dhankaa lala aadi laakiin wixii loo qondeeyey asnaamta iyo shurakadoodii dhanka alla lama marinayo yani wax iska imtixaan ay ahaydoo meel ay u socoto hataa aan la aqoonin waayahay kaana waxay ahaadeen ahlujaahiliyati aljaahiliya yakuluuna kuwa cuna ashyaa waxyaaba wayatrukuuna ka taga ashyaa waxyaaba taqaduran iyagoo mxuu ahaa qurmaysanaya oo waxaa weeyaan kohani fabacaa allahu tacala la weyne ayaa soo saaray nabiyuhu nabigiisa wa anzla wuxuu soo dejiy kitaabahu kitaabkiisa wa axala rabbigu u xalaal yeela xalaalaho xalaashiisa wa xaram wuxuu xaram yeela xaraama waxyaabahu xaaraamta oo rabbi uu diiday falamaa goortii axala famaa axala wuxuu xalaal yeela fahuwa xalaalan waa xalaal wamaa xaram wuxuu xaram yeela fahuwa xaraaman waa xaraan wamaa sakata wuxuu ka amasa canhu fahuwa cafun wax laiska dhaafay oo oo ima muuqato mana arko fii ma uuxiya wd mxuu ahaa ilaya aniga muxaram mid xarama calaa aacimin mid quuta yadcamuhu ilaa an yakuuna meytatan inuu bakti yahay aakada ayadii ilaa akhir aaya weyaan abu daawud sanadkiisana waa saxiix weyaan waxyaabaha annaga aan jaahiliga ka shabahna waxaa ka mid ah, la yidhahdo waa ka caagannahay soo ma jiraan waxyaaba laga caagany oon loo dhowaanin cabdi maxaa beer ma cuna qofka haddii marba la beer uma dhowaado mise calool ayayd calool beer iyo calool adiga hakada yani qaar calooshiya mxuu ahaa ka cagan yahay waa xaaraan waa yani hadduu afka saaro afka xataa uu boogooba waa xaqiiqa afka uu boogoobi waxaan arkay nin ama wiil hooyadii hooyadii dhashay reerkaasa waxay ka cagan yihin waa qolo kale ay ka cagan yihiin oo ay u dhowaanin caloosha wiilkii miskiinka ahaa marka ayaa marka caloosha cunay afkii oo dhan ayaa wada boogoobe afkii oo dhan uu wada boogoobe arrinta iyadoo istidraaj waa garanaysaano waxaa weeyaan dajaal sheeko dajaal wa waa sheeko waa taqan markuu yidhahda roobki soo da ule soo da-aya muxuu ahaa mirihii soo baxayuu dhihi way soo baxayaan wahaakada dadkan maaragta suxarada ah waxyaabaay samaynayaan wahaakada waa loo fulini arrinta iyada waxaa weeyaan qofkii waa loogu seeta dheerayna seeta dheerayn seeta dheerayn tan waxaa intaa qofka markuu waxaan ictiqaadiyo asaga caqiidaysanba ictiqaadka aftarkiisii wax wax badan buu ka qaadani marka calcumuum arinta ayada soomaalida ay sameeyaan shinshada iyo wix la midka iyo wax badan baa muxuu aanan la taabanin oo muxaram waa la yihahdaa arrimo ayaga arrin sax maahan waa arrimo waxyaabaha jaahiliga oo qofka dadka in looga digo loo baahanya weyaan aad iyo aad oo gaalada laga shabaha ya caloosha dadka muxuu aanan cunin laba qayboodba qolo way ka faanayaanoo korbaa iska yara qaadaya xilli hore calool calool imaa cunaa dumarka iyo waxyaabaha la liido baa hoos kuwaas taas maaha tanaan ka sheekayne taas laftarkeeda waxa weya waa nooc jaahiliga ka mid ah laakiin tan waxay u arkaanba inuu xaaraan yahayba muxaram inuu yahay u arkaanba waaya maanta khudbada kale waad joogteen aan filaya allahu akbar allahu akbar hada sheekh waa imtixaan moogta yani subxaan allah insaanka cajiib wa qowluhu tacala qowlka allo yiri ayuu baabkan u baab yahay wa ana hada kanayto salaatii waa jidkayga mustaqiiman xaal uu yahay mid toosan xadiidka lix boqol iyo saddex iyo afartanaad can jaabir bin cabdillahi waxaal radi allahu tacala anhuma qal wuxuu jaabir kunnaa waxaanan cinda anabiyi nabiga ayaan la joognay sala allahu alay slam fa khata wuxuu xariiqay khatan khat ayuu xariiqay xariiq ayuu sa nabiga inuu xariiqay xariiqay dheer wa khata kadibna wuxuu jeexay u xariiqay khatayn laba xariiq can yamiini midigtiisa wa khata khatayni can yamiinihi dhanka xariiqa weynaay dhinaciisa wahaa wuxuu xariiqay khaayn laba xariiqna can yasaari bidadiisa amaba ha garab dhigo ama ha ka leexiyo uma intaa kadib wadaca kadibna wuu saaray nabigeena sal slam yadahu gacantiisa fi lkhai xariiqi alwsat ee dhexda ah oo dheera fa qala wuxuu yidhi hada kanaytu sabiilula jidka alla weyaan uma intaa kadib tala wuxuu akhriyay hadi laayaat aayadana wa ana hada siraatii kan waa jidkayga mustaqiiman xaluy mid toosan fattabicuuhu jidkan raaca weeyaan walaa tattabicuuha ha raacina fatafaraqa kadibna muxuu ahaa idinka luma uu inka leexiye uu inka muxuu ahaa bikum adinka can sabiili jidkiisa jidka alla weyaan ibn maaja ayaa soo saaray xadiku waa xadiis saxiixa suurat lacraaf suurat lacraaf yuu baabkan u baab yahay qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi khuduu waxaad qaadataan akhyaartiyey ziinatakum iyo muminiintiyey ziinatakum libiskiina qaata kulli masjidin makaano sujuuditaan iyo makaano cibaado kasta agteeda ilaahay subxana wataala dharku insiiyey quruxdi xirta weeyaan xadiidka lix boqol iyo afartan iyo afraad can ibn cabaas waxa lg radi allahu tacala an maqadir abdillah bin cabaas kaanat ilmar'atu haweenayd waxay ahayd wakhtiga jaahiliga ayaa laga hadli tatuufu mid dhawaafta bilbeyti beytka alle wahiya iyadana curyaanatan iyadoo qaawan subxaana allah iyadoo mur oo qaawan ay mxuu ahaa dhawaafi jirtay wa taquulu waxay dhihi jirtay man yuciirunii yaa ii caariyeeya tatwaafan ixraam aan ku dawaaf dhar aan ku dawaafay yaa ii caariyeeyo tajcaluhu kadibna waxay saari jirtay calaa farjiha xibinteeda taranka ay saari jirtay wa taquul waxay dhihi jirtay alyowma yabduu bacduhu aw kulluhu famaa badaa minhu falaa uxiluhu alyowma maanta yabdu waxaa muuqana bacduhu cawradii barkeed qaarkii ayaa noqoni ayaa muuqani cafwan alyowma maanta yabdu waxaa muuqani bacduhu xibin taranka qeybtiisa ayaa muuqani aw kulluhu ama dhammaantiibu muuqani famaa badaa wixii muuqda oo minhu isaga ka mid falaa uxiluhu in la eego oo la fiiriyo ma banaynayo ayay dhihi jirtay acuudu bilah khuduu qaata ziinatakum dharkiina qaato cinda kulli masjidin makaano sujuuditaan iyo makaano cibaado kasta agteeda qaata weyaan marka dharkooda ay kala imaadeen banaanka xaggay ku tuuri jireen cibaadaadka hariibka oy samayn jireen ka midta waa jiri jiray laakiin waxaa la jiri jiray shirki oo labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malak intaasa lagu dari jiray ilaahay adiga kaliga aanku haakada mid yaroon waxba tarayno mxuu ahaa um, adi aad mxua milkisi asaga waxbaan milkin karin unbaa um, un aha kugu yar lifaaqan saasay dhihi jireen dhibkaas imtixaanka dhankii kale oo mxuu ahaa eh, ixraamkii iyo libiskina qaawnaan iyo balaayo ay la imaan jireen waad garanaysaan markaasaa qolyaha reer xumus loo yaqaan qurayshta dharkoodaas qofkii ay dhar siiyaan caadiwa laakiin dhar banaanka lagala imaada maya gabadhii marka waxaa weya markii ay dhar weyda maxay samayni war ma dalika ayadaas ay soo degta weyaan waa tii nabigeena sal l slm sanadka uu muxuu ahaa eh, awaaf eh, eh, widac cafwan xajat lwidac uu nabigeena samaynaya alayh slat slam sanad ka horreeyey waa tii sayd cali wa qablahu sayd abubakar u diray ood laba qolo ay soo dawaaf inuu dhahay kacbada imaanin sanad dambe qof qaawan iyo iyo qof gaal ah labadaba ayayna xaramka la imaanin waa ti u nabigeena amar ku bixi alah slat slam oo mxuu aha laga dhawaaqay carafo oo lagu dhawaaqay mxuu aha mina oo meel walba lagu dhawaaqo weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi falamaa goorta tajallaa uu isu muujiyey rabbuhu rabbigiis liljabali buurti isuu muujiyey xadiidka lix boqol iyo shan iyo afartanaad can anas bin malik waxa la wari khaadim rasul lah sal slm radi allahu canhu ana nabiya nabigeena sal slem qara wuxuu akhriyey hadihi alaayata ayadana ayuu akhriyey falamaa goortii tajallaa uu isu muujiyey rabbuhu rabbigiisa nabi muuse rabbigiisa liljabali buurti isu muujiyey jacalahu wuxuu ka yeelay rabbi buurti dakan mid burbur ayuu ka qaala xamaadu wuxuu yii rawaadda ka mid ah haakadaa sidaas weyaan xamaad wa amsaka kadibna xamaad wuxuu ku qabtay wa amsaka wuxuu qabtay sulaymaan sulaymaan oo rawaadda ka a ah wuxuu qabtay biarafi ibhaamihi suulkiisa daraftiisa ayuu ku qabtay calaa unmulati isbicihi lyumna waxaa weeyaan fartiisa midigta ah afkeeda ayuu saa qabtay weyaan saa riixay fasaakha aljabalu buurtii ayaa dhulka saa u gashay saasuu ku yiri yani saas nacam buurtii ayaa marka ayaa kudantay oo dhulka gashay weyaan burburtay waqara muuse muusena wuu dhacay saciiqan isagoo amid ah mid muxuu ahaa mirdaboolan maxay ahayd arrinta ayada rabbi arinii rabbi arani arinii andur ilayk ilaahayow iskaytusi aanku muxuu ah ku eege qaala lan taraani war aniga maari karta muuse ila ljabali buurtaas eeg fain istaqara makaanahu hadduu booskiis ku sugnaado fasawfa taraani waad arkaysaa falama tajalaa rabbuhu liljabali markuu rabbi isu muujiyey oo sitrig udhexeey uu ka qaaday jacalow deka burbur iyo mid baabad aara muuse saciqan muusena isaga haddii marka un ilaahay u faydi lahaa aragtida maxaa ku dhici laha marka buur wax burburiyey nabi muuse maxay gaarle waa garan kartaan marka marka buurtii burburtay ayaad isagana muxuuha suuxitaan kadibna markaasuu la soo booday subxaanak ilah nasahnaanta nacam wakhara muusa saciqan xadiidkaas imaam tirmidi ay soo saar waana saxiix weyaan qowluhu qowluhu tacala qowlka la uu yidhi alastu birabbikum rabbigiinsa wama ihi xadiidka lix boqol iyo lix iyo ibn cabaas waxa radi allahu taala anhum can nebi wuxu kor sal sl qal nabigeen wuxuu yidhi akhad allahu alla weynaa wuxuu ka qaaday almihaaqa ballanta min dahri aadama akhad allahu alla weyne wuxuu ka qaaday subxaanahu wa tacaala almihaaqa ballanta min dahri aadama nebi aadam dhabarkiisa binacmaana yacnii carafata carafa ayuu ugu qaaday oo fa akhraja kadibna wuxuu rabbi soo min sulbihi dhabarkiisa wuxuu ka soo kula duriyatin daraaha kula duriyatin caruur la arko daraaha la umay ama uu umi doono ayuu rabbi ka soo saaray dhabarka nabi aadam isagoo carafo jooga fanasharahum kadibna wuu faafiyey rabbi wuu firdhiyey bayna yaday hortiis ayuu ku firdhiyey kadari dhulacasada ama quraanjada oo kale kow uma intaa kadib kalamahum rabbi wuu la hadlay qubulan amaba qibalan isagoo qaabilsan oo wax xijaab oo udhexeeya ajir ayuu rabbi la hadlay qaala rabbi alastu sooma ahi adinkiinaan makhluuqa ah oo nabi aadam caruurtiisa ah birabbikum rabbigiina sooma ahi saasuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala qaaluu waxay yidhahdeen khalqigii iyo awlaadda nebi aadam qaaluu waxay yidhahdeen bala ilaahu inaadan ahayn iska daaya waa tahay oo rabbiganaga waa tahay oo tahay weeyaan shahidnaa waan markhaati furnay markhaatiyaan kana an taquluu anlaa taqulu inaadan dhihin yowma alqiyaamati maalinta qiyaama inaa anaga kunaa waxaan ahenay an hada arinkan aafiliina kuwa hilmaansanaan ahenay ballantaasa idintaal aw taquulu inaadan dhihin inamaa in kale maan ashraka waxaa alla wax la wadaajiyey oo gaaloobay aabaa'unaa aabbayaalkanaga min qabli horaan wa kunaa anagana waxaan ahenay duriyatan caruur oo min bacdim ayaga ka dambeeyey ayaan ahenay annaga dee odayaashaaska gaalada umaan aragn raacna waxba lama soconin afatuhlikunaa miyaad rabbiguna halaagaysaa bimaa facala wii ay falen almubtiluuna kuwa ahlu baailka meed noo haleegaysa inaadan dhihin darteed ayaa ilaahay subxaana watacala uu dhabarka nebi aadam intuu ka soo saaray ummaddan kadibna u firdhiyey hortiis u dhigay ayaa wuxuu yidhi rabbigiin sooma ahi bala lidaalika qof kasta oo dhasha kullu mawluudin yuuladu cala alfitra qof kasta islaanimu ku dhashaa iimaanuu ku dhashaa fa abaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw mejisaanihi yahuud iyo nasaara iyo labada dhashin baa ka dhigto saasuu nabigeena cadayna sal allahu alay waslem marka fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiil xataa gaaladii faidaa rakibu filfilgi dacuu llaha mukhlisiin lahu diin markii ay badda galaan oo kadibna ku gaalada aha waa la diidanaa ama alla wax la wadaajinaya markay badda galaan oo kadibna muxuua ah hirkii intuu la kaca mugdi la gala xaaladda ay nafta halkaas timaado dacaw llaha mukhlisiin lahu diin ilaahyow kuwii waa daadiraya wixii ilaa shariikan huwa laka iyo wixii lamidkaa ah, waa la quba ilaahayow kaliga mlisiin lahu diin iyagoo u baraxtiraan cibaadada ay la caabuda ay tuugayaan falamaa najaahum ila bari banaanka marki lasoo dhigana idaa hum yushrikuuna annaga hadda waad aragteen markii qofka dur yar uu qabsada xanuun yar faqri yar dhibaato yar xabsi yar cabsi yar markay timaado masjidka lagu soo xaroona ilaahayo ilaahayo wardigii iyo qur-aan akhrintii iyo allabaryadii iyo adduunkii ma aragteen qofka daa'iman o abadan yani qalbigiisa u buuxsama meel walba go-i yani wax walba rajo way go-ysaa ilaa minhu tacaala ilah aggiisa markii qofki markiiba uu muxuu ahaa wixii ay ka dhammaadaanna caafimaadka usoo noqdo amnigu usoo noqdo risiqa usoo noqdo haakada markiiba waa iska taxashlaynaaba laafyadiisa gaal arag si u dhaqmi mara kaan lam yadcuna ilaa durin masahu weligiis mid muxuu ahaa aan alla gacmo taagan ayuu la dhaqan noqonaya waa imtixaan mogta imtixaan waa bini aadanka waayahay qowluhu imaam axmed ayaa soo saaray xadiidkaas waana muxuu rijaaluhu iqaat weyaan qowluhu tacala qowlka alla u yidhi khudna bi allow qaada alcafwa musaamaxada qaado inaad wax iska muxuu ahaa musaamaxda qaada waamur dadkana waxaad fartaa bilcurfi wanaagga macruufka far weeyaan xadiidka lix boqol iyo todobiis iyo afartanaad can cabdillahi ibni zubayr waxaa laga wariy radi allahu taala anu arda saxaabiga jaliilka ah qaala wuxuu yidhi markuu wuxuu aqhriyay qowl allah caza wajal khud waxaad qaadataa alcafwa cafiga iska qaado inaad dad iska cafiso dhaqan ka dhiga wamur far bilcurfi wanaagga far qaala wuxuu yidhi maa anzala allahu alla weyne sooma dejin ilaa fii akhlaaqi innaas dadka dhaqankooda ilaa dhaqankooda ayuu rabbi kusoo dejiyey haddii dadka aad laqmayso wanaagana far inaad iska cafisana mxua ku dhaqan masjidkaan aad ku badbaadayn masjidkan intaad fadhida imsaak waaad gudbaaday halkaanaad fadhidaa midbaa jig ku siini waad fadhidaa midbaa waxaa weyaan cidiyaha ay u jarneenoo inta mxuu aha yidha sunadaan dabaqaya kadibna ku duri oo dhaawacmi waa dhici ay dhacaysaa midbaa waxaa weyaan soo istaagayo isagoon caday isku taabanin oo xaalkiis allah asturaa ayuu garabkaas soo istaagay salaada fajra u badan soo ma garana mid baa waxaa weeyaan yani anwaac wa ashkaal kaiira jiddan mid baa waxaa weyaan adoo weyse ku boqno meeshaan imaamada yar dhigtay uma qiildayen raggii meeshaan xiri jir la sodaya akhyaara raggii meeshaan xiri jira safka hore uma qiildayen marka waxaa weeyaan adigoo muxuu aha hadda intuu un cashirkii u baxay ayuu cagga ufiintini markaasaad imaamadii meelaad ka aragto iska dhaaf inaad boos hesho cimaamada waa kaa dhumi marka yani ma dhibka ma yara dhibka isaga marka haddii aadan kula dhaqin mxuu ahay khud ilcafwa haddaadan kula dhaqin inkaar baa kugu dhici waama bilcurfi wanaagana dadka far inaad masaamaxada ummad iska masaamaxdana mxuu aha ku dhaqan dhaqankaada ka dhiga nabigeena ayaa la faray sal alla alay slm marka la dhaqanka dadka lagula dhaqmaa ayaa saas ay kusoo degtay ayuu leeyahay ninka la yihahdo cbdillahi bn zubayr radi allahu taala arda imam bukhari ayaa soo saaray wa fii riwaayatin riwaayat mucalaqatin mucallaqa oonan musnad ahayn mutasil aan ahayn qaala wuxuu yidhi amar allahu alweyn wuxuu far nabiyo nabigi sal l slem an yaahuda inuu qaato alcafwa cafinta min akhlaaqi annaas dadka dhaqankooda inuu muxuu ah ila dhaqankooda uu cafinta iska qaata ayuu ilahay faray subxana wa tacala suurat alanfaal suurat alanfaal ayuu baabkan muxuu ahaa asna ayuu halkan imaam ka gelayaa xafidahullah qowluhu tacala qowlka aluu yidhi yasaluunaka waxay kaa weydiinayaan can ilanfaali haniimada xadiidka lix boqol iyo sideed iyo afartanaad an ibn cabaas waxaa lg radi allahu taca anuma qala cbdullahi bn cabaas qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal sl yowma badrin maalinta badr wuxuu yidhi man facala qofkii fala kada wakada gaalada saas iyo saas ku sameeyo he falahu waxaa u min alafli ziyaada iyo xoolo dheeri ah iyo haniimada dheeri kada wa kada saas saasuu helaya kow qala wuxu yhi fataqadama alfityan wiilasha yaryara hal mar waa issii dadku laba qaybood mogta rag yaryaro dayar iyo iyo rag muxuuaa yara jilib culaysa raggi muxuuaa waa issii daeyeen walazima almasheekhatu raggii muxuua culsaana odayaashina alraayaat calamadii ay mxuu ahay ku dhegnaadeen falam yabraxuuha kama ayna zuulin in la haayo uusan dhulku dhicin ciidanka waxyaabaha ugu muxuu ahaa eh, sugay ka ugu daran haddii calanka dhulku ku dhaca bas ciidanka wuu marka calankaas hal calan ayaa toban saxaabada nabigeenna ay muxuu ahaa hal calan ayaa toban saxaabada lagu dilaya kana haaya waa la dilaya kii ku boodi waa la dilaya mid wuxuu leeyahay inuu calanka nabigeena u dhaca alayhi yaabina mid walba waa lagu duldili ilaa toban ay meesha ay ku tagaan odayaashiina calanka ay ku dhegnaayeen ragga moogta waa jilib culays ma dhaqaaqayaan wiilasha haddii ay muxuuha ku kullaatin ay carrana dhici karto falam yabraxuha kama ayna zuulin calanadii ay saa ugu dhegnaayeen odayaashii falamaa fataxa allahu goortu alla fura calayhim dushooda oo muxuu gaalada laga adkaaday qaala masheekhatu odayaashu waxay yidhahdeen kunnaa waxaan lak ridan dhufays iyo difaac iyo lakum adinka ayaan ahenay adinka idiin ahen wiilashiiyow low inhazamtum haddii aad soo jabi lahaydeen lafitum ilayna anagaad noo soo laaban lahaydeen annagaa idin difaaci lahaynay oo dhabarjabyadaan idinka ilaalin lahaynay oo muxuu ahaa eh, difaacan idiin ahaynay falaa tadhabu hala tegin bilmaqnami haniimado dhan adinkaa fooqsanin waa nabqa annagana aan meel cidla aan fariisanin waxad yeelaysaan wixii aan wada qaybsana hahay fa abaa alfityan wiilishi way diideen wa qalu waxay yihahdeen jacalahu waxaa noo rasul rasuulka lanaa annaga nabigu wuxuu yidhi haddii aad hawshaa qabsataan intaasa leedihiin annaga nabigaa noo xukumay warkiina kuma jirna fa anzal allah alweyne ayaa soo deji marka nabiga ijtihaad ay ka ahayd iyo dadaal laakiin haddii marba uu yimaado aayad quraan ay timaad wala dhamaaday yasalunaka waxay kaa weydiinayaan can ilanfaal haniimadii qul waxaa tiri alanfaalu haniimada sideedaba lilah alweyna iskale cid hadda gooni lama arke ilaahay baa tasarufkeeda iyo xukunkeeda iyo bixinteeda iyo xaraanteeda iyo xalaalaynteeda asagaa iskale maxaa yeel ummadii naga horreyy haniimada xaraam ay ka ahayd xaggaa la dhigi jiray kadibna dab baa imaan jiray oo qaadan jiray markuu ilaahay subxana wa tacala arkay ummaddan dacfigeeda ayaad ilahay haniimada u banayy sooma hayn xadiidkii nabigana sal alla alay qul ilanfaalu lilah ilaa qowlihi tacala gaara kamaa akhrajaka siduu kaaga soo bixiy rabbuka rabbigaada min beytika gurigaada bilxaqi wa ina fariiqan kooxa min almuminiina la kaarihuuna geeridaas iyo dhaawacaas ay nacayaan yaquulu wuxuu leeyahay fakaana daalikakaas wuxu khayran khayr lahum ayaga fakadalika sidaasoo kalena aydan sidaasoo kale weyaan yacni karaahiyadan ay nacayeen muminiinta qeyb ka waxay ahayd waid yacidkum اllahu ixdى طaa'ifatayn ana lakum watawaduuna ana hayra daati shawka takun lakum tan aanan hubaysnayn oo un barwaaqada iyo un haniimada iyo yani becsharada wada inuu mxuu ahaa marada lagu duudaa jeclayden watawaduuna ana hayra daati shawkati mxu takun lakum inay mxuu ahaa ta ayada ah oonan cirbadaha iyo midiyaha iyo warmaha iyo aanan wadanin oon hubaysnayn inaad la wareegtaan aad rabteen wayuriidu llahu an yuxiqa alxaqa bikalimaatihi nacam hakada waay yaquulu wuxuu le fakaana dalika khayran lahum kaas khayr u ahaa fakadalika saasoo kale aydan inaad haniimada marka qaybsataan oodan odayaasha aadan ka teginna saasoo kale weyaan faaiicuni iyaal weyaan fainii aniga aclamu waxaan ogsoonay bicaaqibati hada arinkan cirabtiisa minkum adinka ogsoonahay weyaan wa fii riwaayati riwaayad qaala wuxuu yihi faqasama rasulla nabiga alle u qeybi bisawa sida siman si siman buu uqeybi inta badar soo aadiyo o dhan ayuu nabiga u qeybi cala sl slam xadiiska abu daawuud ayaa soo saaray waan xadiis saxiixa qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi in tastaftixuu haddii aad in lidinkala furta dalabtaan oo lidinkala saara faqad jaakum waa idin yimid alfatxu kala saarihi in muxuu ahaa lidin kala jaro oo waxaa weeyaa nin walba wuxuu mudan la siiyo haddii aad dalbateen gaaladiiyey kala bixintu waa imaaday xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo afartanaad cabdillahi bni taclabat waxa laga wariy min abi sucayrin alcudriy qaala wuxuu yidhi kaana almustaftixu kan istiftaaxa in ummaddan la kala saaro oo waxaa weeyaan midka garta daran midka muxuu ahaa khayrlaawaha ah in la halaago ninka dalbaday wuxuu ahaa abujahl ayuu ahaa fainahu isaga qaala wuxuu yidhi markii reer bader mxuu ahaa niminka reer quraysheed iyo reer mxuu ahaa madiina ay ku kulmeen beder ninka dalbaday inaad ilaahay mxuu ahaa kala saar ninka dalbaday ummaddan oo ninka xaq darna la baabi'iyo dalbaday wuxuu ahaa abujahl xilliga la kulmay muxuu yidhi allaahuma allahyow ayunaa kaanaga kaana ahaaday aqaca mid goyn badan liraximi raximta oo wa ataana noola imaaday bimaa laa nacrifu waxaanan garanayni fa axinhu ilaahayow tirtir oo garabkiisa ka bax alhadaata berri aroorti ninka saas saasuu alla ku baryay kaarqaba isagaa ishabaari fa kaana dalika kaas ayuu ahday istiftaaxuhu muxuu ahaa kala saaritaankiisa iyo furfurashada la kala furo ummadaas fa anzala alweyne ee soo dejiye in tastaftixuu haddii aad kala saaritaan iyo kala reebitaan dalbataan faqad jaakum waa idin yimid alfatxu waa idin yimid wey ilaa qowliga qowlka laga gaaro wa ana allaha alweyne maca almuminiin muminiinta iyu garabkooda ahday weyaan waa tii gargaarka weyn nabiga iyo saxaabadiisii uu rabbigan siiyey alxaakim fii musadrika iyu kusoo saaray imam dahabin wuxuu yihi ala sharطihima ee shart buhari muslim qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi ina shara dawaabi inta dhulka ku dul socodkan uu shar badan cinda allah al weynaagtiisa asummu kuwa dhagoolaha weyaan albukmu ee muxuu ahaa dhubta ah kuwa dhagoolaha ah, oo xaqa ka dhagala albukmu oo afka xiran oo dhubta ah oonan oo xaqa aan ku hadlin kuwaasa alla agtiis intuu mxu adunya adduunkan ku dul socoto ilahay agtiis kuwaasa ugu shar badan weyaan xadidka lix boqol iy kontonaad ibn cabas waxa radi allahu taala anhuma ina shara adawaabi cinda allahi sumu lbukmu aladiina kuwa laa yacquuna caqliga aanan lahayn qaala wuxuu ayaga nafarun waa kooxo min bani cabdidaar reer bani cabdidaar ahaa dabcan kasta oo xaqa diido waa kuwa gaalada noqday kuwaas weeyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi wattaquu waxaad ka baqdaan fitnatan fitna laa tusiibanna aanan ku dhacaynin aladiina kuwi oon gooni ku noqonayni dalamuu dulmiga la imaadeen oo minkum idin mid khaasatan gooni aan ugu fitna haddii aadan qabanin oodan joojinin aan kuwii la imaadeen bas ku dhacayn iska ilaaliya ayuu rabbi le wa tacala xadiidka an muarif ibn cbdilahi shakiir weyaan muarif ibn cbdilahi shakiir qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaan ku niri lizubayr ibni cawaam radi allahu tacala anu arda waxaan ku nidhi yaa abaa cabdillaah cabdilaahiyow abaa cabdilaahiyow cabdillahi bn zubayr abihi weyaane qaala yaa abaa cabdilahi cabdillahi abihiisow maa jaaa bikum maxaa idin keenay qisat aljamal yacni yowma aljamal oo muxuua saxaabada nabigeena sal slam arrinta dhex martay oo horaan wax badan ugu hadalnay oo aad in loo tiim badan aan la ogolayn arinta ayadaa xaale wakhtigeedii ayaa wuxuu ku yiri maa jaa bikum waxaa idin keenay dayactum alkhaliifata khaliifka muslimiinta ayaa dayacdeen xataa qutila ilaa laga dilay sayid cumaan isagoo gurigiis jooga ayaa dayacdeenoo nimin khawaarij aho masar iyo ka imaaday mxuu ah ayaa halkaas gurigiis ku dilay adinkaa dayacdeen o uma jitum kadibna markaasad timaadeen halkaan aad imaanaysaan tatlubuuna bidamihi dhiiggiis adinkoo raadinaysaanaad leeda aad leedihiin waa argudaynaa maxaa idin keenay meeshan qaala wuxuu yidhi azubayr wuxuu qara'na waxaan arinay calى cahdi rasul nabig mik sl slm abibakrin abu bakr iyo cumar cumar iyo cumaan cumaan radia allahu canhum dhammaanto alla ka rali noqday zamankooda waxaan akhrinay waاtaquu waxaad ka baqdaan fitnata fitna laa tusiibana aanan ku dhacayn aladiina kuwii dalamuu dulmi oo minkum idinka mid a ah, khaasatan gooniyahan lam nakun maahe naxsabu ku u marayna ana anaga ahluha ahalkaas uu rabbi ka sheekay inaan nahay uma malayn jirin xataa waqacat ilaa ay ka dhacday mina xagga anaga xayu waqacat meeshay dhacday oo arrintaas nacam oo sayid cumaan nimankii mujrimiinta ah oo khawaarijta ahaa oo dilaaya aan ka qaban lahaynay inkastoo sayid cumaan uu qeyb ku lahaa uu yidhi dhiig musini aan loo daadin inta saxaabada u imaad inay difaacan u yimaadeen ilmaha sayid cali ka mid ah radi allahu taala arda saxaaba badan u yimaadeen wuxuu yidhi maya isagaa diiday oo yidhi hay difaacina weliba muxuu ahaa taxriij iyo ehbin wuu ehbiyey wuxuu yidhi darta inay laba muslim isu dilaan ma dhacaysa weyaan radi qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi wamaa kaana allahu alla weyne maahan liyucadiba mid cadaab anta fihim adoo dhex jooga inuu alla cadaabo suuragal maaha weyaan xadiidka lix boqol iyo laba iyo anas malik cali radi allahu ta qala wuxu anas qaala abu jahl abu jahl wuxuu yidhi allahuma allayo ina in kaana hadduu ahda haada oo nabi maxamed la alayhi sl slam huwa isaga alxaqa mid xaqa min cindika agtaada ka fa amtir soo soo muxuuah soo shub oo noo roobay calayna dushanaga xijaaratan dhagxaan nagu soo daaday oo mina samay samada nooga keen aw itinama nolo iman bicadaabin cadaab aliimin fanazlat waxaa soo degta wamaa kaana allahu allaweyne ma ahan liyucadibahum kuwaas mid cadaaba wa anta fihim adoo dhex jooga lama cadaabay wamaa kaana allaweyne ma ahan mucadibahum mid cadaaba iyaga wahum yastakfiruuna iyagoo muxuu dambi daaf weydiina weydiista wamaa lahum maxaa ku dhacay oo mawamaa lahum maxaa u sugnaaday anlaa yucadibahum allah allo inuusan cadaabin wahum ayagan yasuduuna ay sharayaan cala masjid alxaraam masjidka xaraamka in iyo waxaa weyaan salaadii iyo ictikaafka lala imaada iyagoo dadka udiidayaan cumrada iyo ajki dadka udiidayaan in la cadaab maxaa udiidaa taas waxaa weyaan alaya ila akhir aaya xadiidka lix boqol iyo saddex iyo kontonaad can abi muusa waxaa lawel ashcari radi allahu ta u arda cabdillahi bn qays weyaane qaala wuxuu yidhi abdillahi bn qays qaala rasulla nabiga wuxu yih sl slm anzl allahu alweyn wuxuu soo dejiye calaya korkayga amaanayni waa xadiid daciifa liummatii uu soo dejiyey wamaa kaana allahu alweyn mahan liyucadiba mid cadaab anta fiihim adoo dhexdooda ku jiro kii hore ayaa saxiix marka midkaan dambe looma baahna weyaan wamaa kaana lahu loynmaan yucadiba mid cadan wahum yastaqfiruun ayagoo dambidhaaf weydiista fa idaa madat haddii ay tagta labadaas haddii ay tagaan taraktu fiihim fa idaa madat haddii ay taa hore tagto oo nabiga uu tago uu geeriyo uu geeriyooday taraktu fiihim waxaan ugu taga alistikfaara ilaa yowmi alqiyaama isnaaduhu daciifu lisnaadi weyaan tirmid ayaa xadiid soo saara weyaan laakiin aayadda qur-aankeed ayaaba cad oo wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi waclamuu hada wallah aclam wsal allah wslam ala rasul mustafa